bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi وصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wa huwa shaykhu اlislaam ibnu teymiya fi kitaabihi alcaqiida alwasitiya qaala raximah اllah alcibaadu faaciluuna xaqiiqata wallahu khaaliqu afcaalihim Eh, shalay waxaan ku dhex jirnay qadarkii qadarkii marka aqsaamtiisi iyo sidau u kala horeeya musanifka noo soo sharxay oo maraatib inuu leeyahay intana wuxuu ka gelayaa hal ilcibaadu mukhayaruuna fii ma yafcaluun am mujbaruuna calaa maa yafcaluun am ilamru bayna dalika markaasuu yihi walcibaadu addoomanka faaciluuna waa kuwa samaynaya xaqiiqatan bimacnaa waxa ay qabanayaan tunsabu ilayhim hadihi alafcaalu xaqiiqatan liannahu adoomanka waxay samaynayaan iraadadoodana way ku qabtaan casiimadoodana way ka soo fushaa marka addoonka wuxuu qabto oo khayr iyo shari asaa loo nisbaynaya xaqiiqatan taas markay tahayna wallaahu khaaliqu afcaalihim waxay qabtaana ilaahay baa yaa abuuray marka qadarka waxaa la yihahdaa sirullaahi weeyaan waa meelaha masalat alaqdaam aho qofka oo ku dhumi karo dad waxay leeyihiin haddii aan idhaahdo addoomanka waxay samaynayaan ayaga ayaa u madax bannaan macnaheedii waxay noqon oo ilaahay waxa uu ku leeyahay howl ee ma jirto waxay noqonaysaa koonka uu ilaahay leeyahay wuxuusan ogolayn in iska dhacan biduuni iraadatii walaa mashii'atihi oo marka ilaahayna addoommankau abuuray addoomankana afcaashooday abuurteen laba khaaliqay markaa kala noqonaya qolo kale meel kale ka fiirinayeen waxay leeyihiin haddii aan idhaahdo addoonkan ilaahaa abuuray wuxuu sameeyo afcaasha ana ilaahay baa abuuray in addoonkii markaa wuxuu khayr ou sameeya laga thawaab siiyo wuxuu xumaan sameeyo loo ciqaabo macno ay keenaysa ma laha liannahu ilaahay waxay u muuqanaysaa fii nadarihim ilaahay inuu wuxuu ku qasbay marka waxba adiga aad ku qasban tahay see ajir lagaaga siinaa waxaad ku qasban tahay see lagugu ciqaabayaa marka labadaas macnaa meesha ku jirto marka labadaba sax ma aha labadii waxaa u dhaxayso in la yidhaahdo ilaahay addoomanka asaa abuuray waxa ay qabanayaanna ilaahay asaa abuuray oo koonkan wuxuusan ogoleyn kama dhici karaan saas hadday tahay macnaheedina ma aha addoonka qoorta inta la qabto wixii lagu qasbay macnaheedi ma aha liannahu tacaala maadaama ilaahay caliimun bikulli shay uu yahay iyow addoonkiisa uu abuuray yaa wuxuu doonayo iyo iraadadiisa uu og yahay maadaama ilaahay uu intaa hore og yahay horay buu uga qoray adoonkan waktigaas inuu dhalan doono waxaas uu qaban doona saan ay samayn doonta eh, eh, qofkan wixii waa lagu qoray in lagu qasbay macnaheedina ma ah wixii lagu qorayna ma khilaafi karo liannahu ilaahay cilmigiisu kusii ogaaday amhilo badan baan ka bixinay mid waa midaas midda kale adoonka ilaahay markuu abuuray iraadana waa u sameey casiimana waa u sameey iraadada waxa weeyaan shaygii in la doono inuu qofkii ou niyeysto caziimadii iyo qudradii ou ku qaban lahayna ilaahay baa ku abuuray maadaama addoomankii afcaash ay qabanayaan takhdacu liiraadatihim wa qudratihim labadina ilaahay uu abuuray wixii ka dhashayna marka makhluuqiin ay noqonayaan marka qowlka saxda ah oo wasadka bayna alaqwaal waxa weeyaan in ilaahay adoomankiisa asaa abuuray waxay qabanayaanoo camal eena waa makhluuq oo ilaahay baa abuuray macnaheedina ma aha ilaahay inuu ku qasbay adoomankii oo adoomankii mujbariin ku yihiin ma aha marka adoonkii bayna kownihi mukhayaran wa mujbaran oo u dhexeeya marka sidaas yaa yaa lagu yaa sax ay ku tahay walidaalika musanifki fiiri wuxuu ri walcibaadu faaciluuna bimacnaa acmaalahum xaqiiqatan wallaahu khaaliqu afcaalihim marka afcaashaas ay qaban doono ayaga xaqiiqa ahaan ay u qabteen ilaahayaana sii abuuray oo casiimada iyo qudrada ay ku qabteenba xataa ilaahay baa u abuuray waxaana u daliila wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun allaahu khaaliqu kuli shay asiga ilaahay wixii kasoo haroo dhan waa makhluuq waay marka sidaas baa waxaa lagu leeyahay wallahu khaaliqu afcaalihim sidaas weeyaan marka qolaa waxay leeyihiin eh, qole jabriya la yidhahda waxay qabaan adoonka waxaana uu iska samaynaya waa iska wax oo oo macnaha aali ah adoonkana waa abuuran yahay wuxuu qabanayana waa lagu qasbay oo majbuur weeyaan marka addoonkii mujbar waa jabriya lagu magacaabay wuxuu qabana waa ku qasban yahay isma sii weydiinino markaa maa faaidatu ciqaab alcaasi wa thawaab almutic haddii la weydiiyo tanaaquday ku dhacayaan jawaab ma ka bixi karaan haddii labadiba ay camalku ku qasban yihiin in ninkana mutic waa layihahda kana oo caasi waa layihahda macno keeni mayso qolo kaloo muctasile la yihahdo waxay leeyihiin ama qadariyaba dhehe waxay leeyihiin ilaahay huwa aladii khalaqa alcibaad wاlcibaadu khalaquu afcaalahum ilaahay shaqo kuma laha bal waxay qaarkood yihaahdeen in allaha laa yaclamu afcaala cibaadihi qabla an yafcaluu waxaa weeyaan waa su-u ladab maca allahi wa nasbat اljahli ilayh marka sida saxiixa marka qoladaas waxay leeyihiin sidan ilaahay loo dhihin adoonka waxaan asaa ku qasbay hadhowtu dambana wuxuu ku qasba ku ciqaabisaan loo dhigan ay leeyihin adoonka wixiis madax banaan ilaahay wax shaqal uu kuleeyahay ma jirto marka nusuustii baa diidayso wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah walow shaaa allahu lahadaakum ajmaciin awoodi ilaahay inay xataa afcaasheen oo dhan ay shamlinayso nusuustiia sariixada ku cad waataan hore usoo sheegin xadiidkii ibni mascuud fii saxiixi bukhaari in adoonkii la qorayo wa في بطن badni ummihi أن an yakhruja ila dunya xaalkiisa dhan wuxuu ku bilaabanaya wuxuu ku dhammaanaya ashaqiyan ou saciid intii laga gaaray in hore loo qoray marka waxa u qoran ma khilaafi karo macnaheedii in lagu qasbayna ma ahane waxa laga ogaaday inuu samayn doono asiga biikhtiyaarigi ku samayn doonaa lagu qoray macnihii saa marka wاlcabdu huwa اlmuؤminu wاlkaafiru wاlbaru wاlfaajiru wاlmusali wالsaa'im haddii cabdi la yidhaahdo annaga dhan cabiid baan wadannahay midkeena muminka iyo midkeena kaafirka keena bariga oo baariga iyo midkeena faajirka midka musaliga iyo midka saa'imka iyo midka muftirka iyo midka taarik lisalaada kulligood cabdi bay wadan yihiin cubuudiyadan waa cubuudiye caam ah oo nin awoodda ilaahay ka baxsan male hadda ibliis ilaahay markuu isu amarkiisa uu diiday maxaa ku dhacay in adduunyana sida aada ogto dulli lagu nooleeyo markuu dhintana naar oo jaxiimo aho aas weligiis ka baxaynin marka awooddii ilaahay soo kuma dhex jiro marka kulunaa cabiid taxta qahri illaahi tacaala marka waxa weeyaan in kulu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati الraxmaani cabdan wax samaawaadkii ardada ku dhex jira mar ilaa ilaahay asoo addoonahu uu imaanaya cabdigii oo addoon ayuu ilaahay buu hortegaya wa kulun lahu qaanituun ilaahay baa loosoo waa loo wada dullaysan yahay wax ilaahay macnaha oo amarkiisa ku madax taagi kara male marka waa cubuudiya k oo caam ah cubuudiya khaas ahaa jirto oo lagala jeeda haddii cubuudiyadaas la ilaaqa bimacna almutiicuuna markii ilaahay uu leeya wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi waa addoomanka awaamirta ilaahay sidii la rabay u fuliyeen waay marka cubuudiyada caamka ah waxoo dhan way shamlisaa almakhluuqaat jamiican waxa weeyaan cibaada waa waxa weeyaan cibaadu lilaahi bay wada yihiin ninkii ilaahay wuxuu ka doonay siduu uga doonayna u fuliyane waa adoon oo khaas aho wa annahu lamaa qaama cabdullaahi subxaana aladii asraa bicabdihi waa cubuudiya khaas ah oo ilaahay adoonnimadii kaa rabay baa sideed rabta ilaahay uu doonayeed u fulisay waa cubuudiya marka labadaba isku darin marka fiiri adoonka haddii la ilaahay cabdi uma aha bimacnaha waxa weeyaan Eh, asigaa sidiis isu abuuray asaa sidiis u socdo alaysa alkaafiru tajri caleyhi aqdaar ullahi ninka gaalka ah, markuu dhalinay malagala lagala tashtay markuu dhimanay ma tashtay markuu jiranaa ma lagala tashtay markii la faqiirinay ama xool la siinaa lagalama tashtay fiiri marka aqdaarta ilaahay waa ku socota cabdinimo oo raqma anfihi ah waay taasaa lagala jeedaa marka cubuudiyada caamkaa ah oo annagoo dhan aan ku wada jirno wlilcibaadi qudraة calى acmaalihim wlahum iraadatn wallahu khaaliquhum waqudratahum wairaadatahum kama qaala tacaala ilى aakhirih walilcibaadi qudratun awood bay leeyihiin calaa acmaalihim oo laguma qasbin laakiin ayaga yaa samaysteenoo awood buu ilaahay ku abuuray awooddaas addoonka owsii iyo wuxuu rabo ku qabanayaa adig waa maanta haddii oon aniga qudro lahayn biri waxaasaan samaynana intaasaan samaynaa insha allah baan leenahay awooddii aan ku samayn lahayn oo ilaahay noo abuuray waxa kownkan hadda uu ku kala socdo bani aadamka ah waxawaa qudrada ilaahay uu sii waa jala jalaaluhu dadkaas marka in la yidhaha waxaan qudra ma ilaahay weeyaan waxay noqon lahayd addoonkii haddii la yidhaahdo e, laha waxa koonka dhacay o dhan ilaahaa sameey in la waa zinaysanaa wax bowxadaa fawaaxishu samayna ilaahay baa sameeyey maa laleeyahay tacaala allahu can daalika addoonkaa loo nisbayna maa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik adigaa samaysatay saas wa walilcibaadi qudratun calaa acmaalihim walahum addoomankii waxay leeyihiin iraadatun macnaha doonis iraadada waxa weeyaan mujbariin ma aha ee dad khiyaar la weeyaan iraada wallahu ilaahayna khaaliquhum adoomanka wu abuuray wa qudratahum awooddaas ay wax ku qabsanayana ilaaha u abuuray wa iraadatahum doonitaankaas ay waxa doonayaanna ilaha u abuuray marka haddii biictibaari daalika laga fiiriyo wallahu khalaqakum ma tacmaluuna ay noqonaysaa kama qaala tacaala liman shaaa minkum an yastaqiim wamaa tashaauuna ilaa an yashaaa allahu rab اlcaalamiin marka liman shaaa minkum an yastaqiim ninkii doono oo adinka idinkamida inuu ilaahay hadyigiisa ku toosnaado wa waa leeyahay marka allahu ahbata almashiiata lilcibaad liman shaaa minkum ninkii adinka idinka mid ahoo doona ilaahay u yiri markaasuu haddana yidhi wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah doonitaankiinaasna midaad la keli tihiin ma ahanoo tii ilaahay mashiiadii ilaahay bay raacsan tahay rab lcaalamiin ah fiiri marka ana allaha ahbata lana mashii'a walakin hadihi اlmashii'a alatii acطaana allahu tabaaraka wa tacaala laa takhruju can mashii'ati اllahi fahiya taabicaة limashii'ati اllahi oo qadarkii kowniga ahi lamid ah markaasuu musanifku wuxuu uri wa hadihi darajatu darajadan ayada oo min alqadari ah yukadibu biha waxaa beeninaya caamatu lqadariya qolada qadariyada lagu magacaabay waxaa looguma liannahum yanfuuna alqadar yaa loogu magacaabay nufaatu lqadar in la yidhahyo eed magacoodo ee qadariya haddii layidhah waxaad moodaa annahum yuhbituuna alqadar inay macnaheeda tahay mana ah aladiina samaahum اnabiyu nabiga uu ku magacaabay majuusa haadihi اlumma ummadan ummadan majuuskeedii uu ku magacaabay riwaayada oo ku aroortay alqadariyatu majuusu hadihi اlumma laakiin mid oo sanadkeeda saxiixa ay tahay kuma jirto laakiin eh, salafkii majuusiya way ku magacaabeen qadari riwaayaadka ku soo aroortay wain kaanat kathiira laakin laa takhlu can maqaalin fi asaaniidiha waxaa majuus hadi umma majuus waxaa la yihahdaa waa ummadda oo oo naarta caabudo waayo waxay aaminsan yihiin iftiinka oo nuurka ana khayrka asaa abuuro mugdigoo oo dulmada ane sharta aydaa abuurto marka koonka laba khaaliq ay leeyihiin saas ay leeyihiin alkhayru khaaliquhu nuur washaru khaaliquhu dulma waa majuuska saas aaminsan qoladan qadariyada waxaa majuus loogu magacaabay ayagu waxay leeyihin allah huwa aladii khalaqa alcibaad wاlcibaad khalaquu afcaalahum marka laba khaaliqay sugeen ayagani koonkan an allaha khaaliqu lcibaad walcibaad khaaliqu acmaalihim laba khaaliq inay yihiin sidii qoladaasba laba khaaliq u sugeen oo kale marka tashbiihu lqadariyati bimajuus huwa min hadihi الnaaxiya ayib markaasuu uri wayagluu fiiha qowm qowba waaba ku xadgudbayaan oo min ahli lihbaati kamide eh. qolo oo ahlulihbaat ah oo jabriana waxay eh, qadarka way ku xadgudbeen xataa salabu lcabda cabdiga intay ka siibaan qudratahu wa ikhtiyaarahu waxay leeyihiin qoladaas jabriyada addoonkii wax awood ma laha wax ikhtiyaar ma laha waxa weeyaan waa nin jid oo oo loo dilaaciyo ku socda keligiis wax kaloo qaban kara ma jiraan mujbar biafcaalihi oo iraado iyo qudra ma laha wa yukhrijuuna way bixinayaan can afcaali illaahi wa axkaamihi ilaahay afcaashiisa axkaamtiisa xukmaha wa masaalixa bay ka bixinayaan oo qoladaas waxay leeyihiin addoonkii wax uu ku filan yahay ma jirto waa la abuuray waa la dilayaa waa wax buu qabanayaa sidii oo dhimashada iyo dhalashadaba ay uusan khiyaar ku lahayn yaa wuxuu qabanaana khiyaar uusan ku lahayn marka waxaa meeshaas haddii saas leelah waxaa ka baxayso xikmadii ilaahay oo ninka mudiicana thawaab la siiyo ninka macaasina la ciqaabo yaa macno beelayso oo waxay noqonaysaa qofkii wixii hadduuba khiyaar u lahayn in kana layska ciqaabay kana layska cadaabay calaa xasabi alqudra oo ilaahay siduu doono u ka samaynay ilaahayna muxuu ri ina allaha laa yadlimu اnnaasa shayئa walaakina اnnaasa anfusahum yadlimuun ilaahay haddii uusanna dulminaynin macnaheedii marka waxa weeyaan ninka la ciqaabayne bicadlihi yaa lagu ciqaabay ninka thawaab la siiy bifadlihi lagu siiy lama dulminin laakiin haddii la yidhahdo addoonkii wuxuu qabanayo wuxuu asiga shaqa ku leeyahay ma laha oo ilaahay baa yaa ku qasbay haddii la yidhaahdo xikmadii iyo masaalixdii yaa meesha ka baxayso waxay noqonaysaa nin wixii inta la yidhi qabo haddana lagu ciqaabay noqonay masaalixdii xikmadii ilaahay oo wallahu caliimun xakiim xikmadii a meesha ka baxayso marka waa aad bay ay qaabdaran tahay midaas markaasuu musanifka asoo ka hadlaya iimaanka xaqiiqadiisa iyo ninka murtakib اlkabiira yaa wuxuu uri wa min usuuli ahli الsuna waاljamaaca waxaa ka mid usuusheedu ana diina wاliimaana diinta iyo iimaanka qowlu wa camalu weeyaan diinta waxay ka kooban tahay qowl iyo camal oo waa maxay marka qowl اlqalbi wاllisaani wa camalu اlqalbi wاllisaani wاljawaarix qowl اlqalbi qalbiga qowlkiisa wاlisaani lisaan inuu qowl leeyahay waa iska waadix weeyaan oo hadda haddaa tiri ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluhu waa lisaan waa qowlad kaga hadasha laakiin qalbiga qowl ma leeyahay oo ma hadla asiga marka qalbiga qowlkiisa waxa weeyaan altasdiiq waliimaana lagala jeeda laakiin qowl la maqlay qalbiga ma laha laakiin waxa weeyaan tasdiiqaasaa qowl lagu magacaabay wa camalu lqalbi wاllisaani wاljaraaxi wajawaarixi wa diinta camalu lqalbi qalbiga camalkiisa qalbiga waxoo dhan waxa weyaan iimaanka nifaaqa shirkiga masdarkooda qalbiga waay bal waxa weyaan sayid lacdaa sida nebigu uu yiri alaa ina fi ljasadi mudqatan idaa saluxat saluxa aljasadu kuluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kuluhu alaa wahiya alqalbu buu nabigu yiri wa camalu lqalbi walisaani waljawaarix lisaanka camalkiisana nudqigaas weeyaan oo waxa uu kheyrka ku dhawaaqo haddaad qur-aanka akhrisid camalu lisaan waa haddaad shahaadadii ku dhawaaqdo camal lisaan qalbigana waa ku jira hadii uu waafaqa lisaanki wljawaarixi jawaarixda waa xibnihii waay jawaarixdii waa kaas haddii salaad mathalan kasoo qaadatid rukuuci sujuudi fadhigi jawaarixdii baa samaynayso camal jawaarix waxaasoo dhan diintay dhexgalayaan marka sidii qolada ay leeyihiin oo kale qolaa waxay leeyihiin alimaanu huwa camalu lqalbi weeyaan oo qofki iimaan haddiiba laga helo ama jawaarixda iyo lisaanka maba loo baahnabo waa kuwa dhihi jira laa taduru maca aliimaani macsiya qalbiga haddiiba iimaan lagaa helo waxaan kale laguma magacaabay shaqo kuma laha bay leeyihin qolana waxay leeyihin ma ahane alacmaalu sharطu fi baqaa'i اliimaani waa muctasiladii iyo khawaarijtii waay ahlu sunna waljamaacana waxa weeyaan alacmaal daakhila fi musama aliimaan walaysat sharطa fi baqaa'ihi fiiri marka haddii aad tiraahdid qoladan waxay leeyihiin haddiiba iimaan layska helo daacaadkan la samayna oo dhan shardi maba ah qoladan kale muctasilada iyo khawaarijta waxay leeyihiin haddii acmaashii faray laga waayo iimaankii waa tagaya ahlu sunna waljamaaca wasatu bayna alfariiqayn iimaankii waa asal acmaashina musama aliimaanay galaysaa laakiin acmaashii haddii la waayo iimaankii ma wada tagayo acmaashii waxaa ka mid a maalan qofki hadduu sakadi bixin waayo magaalow hore ka noqonaya maya zakada fii musama aliimaan ay gelaysaa walaakin laysa shartan fii baqaa'i aliimaan wahaakada salaadaa lagu dooday oo qofkii salaaddii hadduu ka tagay iimaankii ma wada tegaya mase iimaankii waa baaqi yahay maca tarki salaad mas'alo la yaqaano oo ay salafka ku doodeen waay oo xataa alaaima alarbaca aad ogtihiin aqwaasha ku jirto marka qofkii mathalan waxay leeyihiin haddii uu ninkii muminka ahaa iimaan kale hadduu qof dilo muctasila waxay leeyihiin iimaankiis waa tegey liannahu mukhaalafa buu sameeyey macsiya oo murtakib alkabiira weeyaan iimaankii waa ka baxay khawaarijti waa gaaloobay bay leeyihin qoladan kalena waxay leeyihin maya haduu boqolaal iska dila xataa iska tamaam weeyaan iimaankiisa waa kaamil ahlu sunna waljamaaca iimaankii waa u baaqi yahay sida nusuusta noo imaa doonto laakiin iimaankii dhaawac baa gaarayo wuxuuna khatar u yahay an yatacarada licuquubati اllaahi tacaala laakiin iimaankii laga bixi maayo bimujaradi qatlihi lilmu'mini in lam yastaxila damahu gaalku noqon maayo markaasuu uri wa ana aliimaana yaziidu biطaacati iimaankii wuxuu ku ziyaadaa daacadi daacadii marka sawaan daaca fi lqalbi ha noqoto oo waxa waye muraaqabat اllahi wاtafkiir fi aayaatihi wa cadamatihi camal qalbi waay ama camal ha noqdo lisaankii oo waa maxay annutqu bاshahaadateyn wa qiraa'aة الtasbiix w الtahliil ilى gayri dalik ama camalu biljawaarix ha noqoto oo kalxaji wasalaati wixii lamid a ah weyaan marka iimaankii daacadii wuu ku ziyaada wa yanqusu bilmacsiyati macsiyadana wuu ku nusqaamaa oo qofkii waxa weeyaan hadduu dunuubtii badsado iimaankiisa wuu yaraanaya laakiin iimaankii kama wada dhammaanayo oo ahlu tawxiid buu ku dhex jiraa hadduusan la imaanin camal munaafin limuqtada tawxiid oo gaalnimo gelinaya haddii qofkii laa ilaaha ila اllah uu leeyahay waxyaalaha munaafi liqadaa liliimaan uu samaynayo waxa weyaan iimaan lama heli kara mathala ninkii islaam uu sheeganaya wuxuu leeyahy shareecada ilaahay in laysku xukumo ma banaano qawaanin inaan dhiganaa waajib ah ninkaas gaaluu noqonaya liannahu muqtada iimaan towxiidkii wax ka hor imaan u samaynaya alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wmaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquut ma kulmi karaan buu ilaah yihi labadaas falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum ayib marka w maa ali wahum maca daalika buuri inuu iimaankii ziyaadayo ou macsina ku nusqaamayo daacana ku ziyaadayo nusuus badan ba yaa ku soo aroortay aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakal zaadathum iimaanan fiiri ninkii ilaahay xuso oo maxaan ku idhaahdaa qalbigoodii ay ilaahay uu ka cabsanayo oo aayaad quraan haddii lagu akriyo iimaanka waa u kordhisaa baa lyidhi waidaa maa unzilat suuratun fa man yaquulu ayukum zaadathu haadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana fiiri kulamaa nazalat aayatu min asamaa zaadat ilmu'miniina iimaanan marka iimaankooda meeshuu joogay inuu ka kobcay bay aayaddaa tuniya wayaziid اllahu aladiina aamanuu wayaziid اllahu aladiina اhtadow hudaa wayaziid اllahu aladiina اhtadow hudan wاlbaaqiyaat الصaalixaat ilaahay kuwa oo hanuun kale hanuun buu u ziyaadiyaa baa lyidhi liyastayqina aladiina aamanuu wayasdaada aladiina liyastayqina aladiina uutuu lkitaaba wayasdaada aladiina aamanuu iimaana wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan dadka mu'miniinta iimaankooda way siyaadsadaan baa ilaahay ku tilmaamay iimaankii marka wuu ziyaadaya qolada kalene cagsigoodina waaba iska waadix jiddan weeyaan marka iimaanka anahu yasdaadu biطaaca wa yanqusu bilmacaasi shay mushaahad bilcaqli oo dadka muminiinta dhexdoodaad ku arkaysid waay dadka markaad wada qiyaasatid nin iimaankiisa waasiciisa intuu leegyahay muxaramaadka inuu ka dhowrsado oo ma'muuraadkii ou sameeyo ay u sahlan tahay ninna intiiba ma samayn karo waana ahlu tawxiid labadaas iimaankooda waa siman yahay maa la dhihi karaa jawaabti waa maya markaasuu wuri wahum maca daalika laa yukafiruuna ma kufrinayaan laa yukafiruuna ma kufriyeynayaan ahla alqiblati dadka ahlu qiblada bimudlaqa almacaasi wاlkabaa'ir macaasi dhammaanteed iyo iyo dembiyaasha waaweyn hadday sameeyaan kuma gaal xukmi mahayaan kuma gaal xukmi maayaanoo ninkii hadduu macsi ka dhacdo waa gaal lama dhaahay sidii khawaarijta iyo muctasilada ay qabaan kamaa yafcaluhu lkhawaarij say samaynayaan khawaarijta waxay leeyihin hadii macsi weyn la sameeyay qofki iimaanki waa ka baxay markaasuu iri bal ilukhuwat اliimaaniya walaalnimadii iimaankii thaabitatun way u sugan tahay maca almacaasi ayagoo macsidana samaynayo yaa haddana iimaankian walaal ay kula yihiin dadka muslimiinta kamaa qaala subxaanahu wa tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf buu ilaah yiri aayaddaas waxay ay dhammaystir u tahay eh, dadkii qisaasta ilaahay markuu ou jidaynay oo markaa la yiri kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bاlxuri wاlcabdu bاlcabdi wاlأuntha bاlأuntha faman cufiya lahu min akhiihi shayءu faatibaacu bilmacruuf ayagoo ay dil ou dhex maray yaa ninkii wax dilay iyo ninkii wax laga dilaa ilaahay dhexdooda waxu dhigay walaalnimo faman cufiya lahu min akhiihi shay lahudaas waa qaatilkiyaa loo cafinaya ninkii wax laga dilay walaalkiis min akhiihi yaa loogu magacaabay marka ilaahay wuxuu walaal ka dhigay qaatilkii iyo maqtuulkii weligiisii labadoodii walaalnimadii iyuu u baaqi yeelay haddii ninka qaatilka islaamka uu ka baxayo ninkan kale oo weliyulmaqtuul walaalna ma noqon lahayn laakiin maadaama ana allaha ahbata alukhuwata bayna alqaatili wa bayna waliyi اlmaqtuuli dala dalika calى ana alqaatila baaqin calى iimaanihi faman cufiya lahu min akhiihi shayءu fatibaacu bilmacruufi saas wa ninkii loo cafiyey ninkii qisaastii baa loo cafiyey diyaa laga dalbay markaan fatibaacu bilmacruuf in sida wanaaga ah loo raaco oo ninkiina oo diyada lagu cafiina diyadii uu iska bixiyo ninkan walaalkiisana uusan xadka ka bixinina wuxuu ninkan siduu wax u bixi karo oo uga aqbalo wa fatibaacu bilmacruuf wa qaala tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma wain طaa'ifataani laba qolo oo min almu'miniina ka mid ah iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda hagaajiyo sulxi ka dhexdhiga fiiri ayagoo dagaalamay yaa labadii dagaalanta haddana mu'miniintii yaa lagu baaqi yeelay laba qoloo muminiinta kamid haday dagaalamaan haddii qofkii nin walaalkiisoo muslim ah oo lala dagaalamo kabaair dunuub ay ku jirtaa haddii kabaa'ir dunuub lagu gaaloobayo labadaas qolo muminiinta kamid ma noqo lahayn ee waxaa la dhihi lahay in daa'ifataani min alkaafiriina ikhtataluu waa la dhihi lahay laakiin ilaahay maadaama iimaankii ou u sugay muminiinta ka wada mid yihiin dala dalika calى ana alkabiirata laa tukhriju اlcabda min aliimaan sidaas wa fain bagat ixdaahumaa midkood haday galdarsato hadday gardarsato cala اlukhraa midda kale faqaatilu alatii tabgii midda gardarsan oo gardaran halala dagaalamo xataa tafiya ilaa amri اllaahi ilaahay amarkiintay igu soo noqoto fa in faa'at haday soo laabatay ogolaato in dhexdooda la xukmiyane fa aslixuu baynahumaa bilcadli dhexdooda si caadilnima u hagaajiya wa aqsiduu caadilnima samee in allaha yuxibu lmuqsidiin inama almu'minuuna dadka mu'miniinta ah ikhwatun walaala waaye habay isdagaalamaano laakiin wa iimaankii weli walaalay ku yihiin ee fa aslixuu bayna akhawaykum labadiina walaal dhexdooda hagaajiyo marka dembi la qabto bacda shirki billaahi tacaala oo qof mumin la dila ka weyn ma jiro marka fiiri asagoo qof mumina dagaal haddii laba qol ay dhex marto dad muminiina ku dhimanay ayagoo dadkii muminiinta ay ku dhinteen baa ilaahi subxaanahu wa tacaala yuu haddana walaalnimadi u baaqi yeelay marka bimujarad ficli اkabaa'iri laa yacni khuruuj shaksi min alislaam saas waay walaa yaslubuuna alfaasiqa almiliya alislaama bilkuliya walaa yukhaliduunahu fi nnaari kama taquulu lmuctasila walaa yaslubuuna kama siibayaan alfaasiqa ninka faasiqa almiliya ay min ahli lmilati almiliya alislaama kama siibaan bilkuliya ninka hadduu faasiq noqdo ou ahlu tawxiidna ou yahay islaamka oo dhan laga bixi maayo laakiin waxaa leey waa nin muslim ah laakiin faasiq aha laleeyahay walaa yukhaliduunahu fi nnaari naartana lagu waarin maayo kama taquulu lmuctasila qofka haddii ahlu macaasi uu yahay macaasidaasna ay ahayn mid islaamka kaa bixinayso haddayna ahayn oo kabaa'iru dunuub ay iska tahay waxa weeyaan waa khatar oo qofkii mucarad lilciqaab laakiin taas keeni maysa islaamka inuu kaga baxo qofkii wax buu xaday zinow galay kabaa'iru dunuub waaye laakiin kabaa'iru dunuubtaas macnaheedii ma aha inuu islaamkii kaga baxayo kuliyatan laakiin waa qof muslim a faasiq a macaasina sameey khatar leh oo mucarad licuquubat اllahi tacaala fi اdunya wa fi اlaakhira ayib laakin walaa yukhaliduunahu fi nnaari la dhihi maayo ninka hadii uu dhinto asoo ahlu tawxiid ah laakiin asxaab min eh, murtakib ilkabiira kamid oo dembiyaal waaweyn sameey naarta hadduu galo lagu waari maayo liannahu nabiga noo sheega calayhi salaatu wasalaam qofka inuusan naarta ku waaraynin hadii in la soo bixi doono an allaha tacaala yukhriju min annaari man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min iimaan ninka haduuba towxiid ku dhinto inuu jannada hore u galana waa badan yahay hadduu macaasi sameeye inuu naarta inta la geliya markii lasoo hufo kadibna jannada u soo dambeeyo laakiin naar lagu waari maayo bikhilaafi almuctazilo waxay leeyihiin qofka hadduu kabiira u sameeyo dembi waaweyn uu adduunyada ku sameeyo gaalna ma la dhahayo muslimna ma dhaha adduunyada mansila bayna mansilatayna una dhaqmayna laakiin saas hadduu ku dhinto ahlu naar mukhalad fi naar bay leeyihiin oo marnaba laga soo bixi maayo waciidkii ilaahay baa ku fulayo hore baan usoo sharaxnay ayib markaasuu musanif wuxuu iri bal ilfaasiqu ninka faasiqa yadkhulu waa galaya fi ismi اliimaan qofkii hadduu macaasi sameeye faasiq yahay laakiin haddana waxa weeyaan min ahli اlislaam wa min ahli اliimaana laleeyahy kamaa fii qowlihi tacaala fataxriiru raqabati mumina taxriiru raqabati mumina waxaa laysku waafaqsan yahay qofkii mathalan hadduu dembi galo oo kafaaro laga rabo dembiyaal waxaa jira kafaaradooda ay tahay in qof la xureeya ay tahay waxaa kamid e eh, qofkii walaalkiis qofkii kale khata u dilo muslim baa wuxuu dilay muslim kale si gaafuu u dilay waxyaalaha laga rabo waxa weeyaan inuu raqaba mumina qof mumin inuu xureeyo laba biloodna eh, fatacriiru raqabati mumina inuu sameeyo ama siyaamu shahrayn mutataabicayni marka raqabadaas muminada ah waxa weeyaan waxaa la isku waafaqsan yahay qof ahlu tawxiid ah oo macaasi samaynayo haddii uu helo xureeyo inuu raqabadii muminada uu xureeyey fatacir raqaba mumina waxaa loo jeedaa an yakuuna min ahli tawxiid inuu ahaado walow kaana min asxaabi almacaasib ha ahaato marka fiiri mu'minnimadina waa loo baaqi qofkaas asagoona dunuubti samaynayo ee lama dhahayo qofka aad xoreynaysid qof jamiic alawaamirna samaynayo wayajtanibu can jamiici macaasina ahaanayo in ninkaas unbaa kafaara gudi kara lama dhahay laakiin addoon haddii la helo oo ahluliimaan ah walow macaasiba ha sameeye wuxuu soo dhexgalaa fataxriru qaba mumina waa la xoreynaya marka ilaahay muminnimowna u sugay walow kaana eh, faasiqan bimacaasiih ulajeedada intaas waay waqad laa yadkhulu inuu gelinaa dhici karta faasiqi fi smi اliimaani اlmuطlaqi marka muminiin iimaankooda lagu ammaanayo waxaa dhici karta ninka faasiq ahaa inaan lagu darin kama fi qowlihi tacaala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum wa ida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana iimaankan iimaan gaar a waay inama almuminuuna inamaa in kalama ahe almuminuuna waxa weeyaan aladiina kuwii waa idaa dukira allahu ilaahay haddii la xuso wajilad quluubuhum quluubtooda ay cabsanayso wa idaa tuliyat calayhim haddii lagu akhriy aayaatuhune saadathum iimaanan ay u siyaadinaysa muminiintaas waxaa loo jeedaa dadka iimaankooda kaamilka ah ee awaamirta ilaahayna fulinayo macaasidana ka fog waa iimaan gaar eh kan markii dadka saas looga hadlayo ninka mu'minka oo laakiin faasiqa soo geli maayo dad gaar ah loola jeeda kuwaas iyo wa qowluhu laa yazni الzani xiina yazni wahuwa muؤmin walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa muؤmin walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrabuha wahuwa muؤmin ilى aakhirih nabigu wuxuu uri laa yazni zani zaniga ma zinaysanayo xiina yazni markuu zinaysanayo wahuwa muؤmin asagoo muؤmin ah qofka markuu zinaysanayo mu'minnimadi kuma baaqi noqona iimaankiya ka zuulayo marka iimaankaas waxa weeyaan mu'minkaas waxaa lagala jeedaa asagoo mu'min oo kaamil iimaan ma ka dhici karto laakiin iimaankii asalkiisa ka tegi maayo oo qofku markuu zinaysanayo ciyaadan billaahi ma aha inuu noqonayo nin gaala ah inuu noqonayo ma aha laakiin wahuwa mumin marka leeyahay muminkii kaamil iimaan ah ma aha markaas ee markuu zinaysana waa mumin naaqis iimaan ah lannahu macaasidi maxaan soo niriye ana aliimaana yanqusu bilmacaasi sidaasaa lagala jeedaa sidaasoo kale walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mumin walaa yashrabu khamra xiina yashrabu mumin walaa yantahibu ma nuhbatan daata sharafin sharaf mid u saaxiiba wax buu u boobaya nuhbada waxa weeyaan wixiio dadkii laga laga boobaa la yihahda yarfacu الnaasu ilayhi dadka ay u kor yeelaan fiiha fi annuhba absaarahum xiina yantahibuhaa markuu dafaya ma samaynaya wahwa mumin yacni ninkii wuxuu leeyahay wax qiime leh markuu dadkii ka xoogayo samay maayo asoo iimaan ho mumin kaamil ah xadiidkan bukhaari muslimaa wariyeen ma samaynaya ee waa maxay waxa waxaasku qaadaya e iimaankiisa daciif noqday iimaankii daciif noqday awgeed baa macaasidii markaa yu macnaha yuu samaynaya marka nuhbada waxa weeyaan e waxyo qofkii ou xoog ou dadkii ka dafo xoogna maaha xoog waxaa la yidhaahdaa qofkii markuu qasbi wax ku qaato laakiin nuhbada waxaa loo jeedaa qof adigoo meel iska joogta jeebka inta gacanta kaa gishto oo la ordo xoolihii la ordo nuhba wayaan waa juz min asariqa oo u dhow laakiin sariqada way ka duwan tahay oo wixii oon la arkin yaa la yidhaha nuhbada walidaalika ninka hadduu sameeyo gacanta lama goynayo way ka duwan tahay ayb marka daata sharafin markuu leeyahay nabiga alayh الsalaatu wasalaam yani wax qiimo leh ou dadkii ka dafaya yani ninka saariqa waxa weyaan asoon la arkayn u xadaya ninkaana waa la arkaya oo marka uu wixii gacanta kala baxaya waa la arkaya laakiin hortaaduna ku ordaa dadkii buu kaa dhexgalaya nuh baa la yiraa sariqa maaha liannahu waxaan gacanta looga goynaynin waa laga dhowrsan karaa nuhbada sariqadasa lagama dhowrsan karo marka musanifku wuxuu uri wanaquulu waxaan leenahay huwa ninkii mu'minuun weeyaan ninkaas wax hadayo ama wax zinadii samaynayo ama khamradii cabaya mu'minuun aan leenahay naaqis liimaan aw huwa muminu biiimaanihi baan leenahay ninkan iimaankiisu mumin ku yahay faasiqu bikabiiratihi dembiga weyn ou sameyna faasiquu ku yahay laakiin aslu iimaan ka bixi maayo falaa yucطaa la sii maayo alsma almutlaqa isimka oo dhammaystiran oo iimaankaoo dhammaystiran laguma sifaynayo walaa yuslamu mana laga siibayo mulaqa alislaam mutlaqa alismi ismiga dhammaantiisna lagama siibayo ninka kabiirada hadduu sameeyo lama dhahay mumin kaamil iimaan waa lama dhahay haddana lama dhahay iimaan ma laha waa gaal lama dhahay laakiin waxaa laleeyahay imaa muminu naaqis اliimaan ama muminu biiimaani faasiqu bikabiiratihi sidaasaa laleeyahay wa min usuuli ahli sunnati waاljamaacati waxaa ka mid eh salaamatu quluubihim qalbiyaalkooda inay nabadgelayso iyo wa alsinatihim liasxaabi rasuuli اllaahi saxaabta rasuulada rasuulka asxaabtiisa inay ay ka nabadgelayaan qalbigooda iyo carabyaalkoodabu kamaa wasafahum allahu ilaahay sou ku sifay bihi fii qowlihi tacaala waladiina jaauu min bacdihim ahlu sunna waljamaaca waxa weeyaan qalbigooda iyo carabkooda waxay ka ilaaliyaan inay saxaabatu rasuulilahi wax ay ku sheegaan laga so saxaabina waxaa la yidhaahdaa man ijtamaca bاnabiy sal اllahu alيه wasalam muminan bihi wamaata cala islaam ninkii nebiga marna la kulmay keligiis ooba nebigaba la kulmay ama indhahalahaado ha arko ama yuusan arkin nebiga ninkii la kulmay waxa weeyaan saxaabi weeyaan marka saxaabadaas daraja dheer bay dadka muslimiinta agtooda kuleeyihin ahlu sunna waljamaaca kulligood dad fiican oo khiyaaru naasi ah weeyaan ilaahay baa u doortay inay noqdaan saxaabatu rasuulillaahi inay noqdaan rasuulka allah saxaabadooda inay noqdaan oo ilaahay u doortay walidaalika dadka kale way ka fiican yihiin wanaag iyo taradi inuu u samayna maahine xumaan ku sheegi mayno marka sidaa daraaddeed bay dadka saxaabada ahlu sunna waljamaaca kuwii xataa isdhex dagaalamay ay ka aaminsan yihiin mid kastaba nusratu diinilahi inay ka ahayd oo ay ijtihaadeen wax yaroo dembiyaasha ay sameeyeenna waxay ah, ka weynin badan nusrada ilaahay rasuulkiisa ay u gargaareen ee naftooda iyo maalkooda ay diinta ilaahay u hureen xataa aqaamu diina calaa qawaacida matiina marka dadkaas dad la gaari kara maaha wanaag in loogaga daydamaahine waxa weeyaan eh, xumaan lagama sheegi karo waxa musanifka saas uu leeyahay qolo shiica la baa jirto dhul badan ay ku nool yihiin baan dhex maray habeen iyo maalin howl kale ma laha cadowga fircawn kama hadlaan ibliis kama hadlaan gaalada adduunyada joogta kama hadlaan maanta dhan saxaabatu rasuulillaahi unbay ka hadlayaan qaar waa khawaarij oo waxa weeyaan caliyu bna abi aalib waman eh, taabacahu ay maanta dhan gaal ku xukminayaan ay daba socdaan waxaan dhibka dhacay oo hasiimada islaam ku timaday caliha ah uu sabab ay leeyihin qolada shiicada ah cagsigoodii waay mucaawiya iyo maxaan ku yidhaha caaisha ilaa abubakrin wa cumar ay gaalaynayaan oo cali bni abi aalib bay waxaa weeyaan ay iyo in yaroo ahlulbeyt ah keli ay ka ictiraafsan yihiin maanta dhan aygana howshooda cibaado maba ansaxaysaba in saxaabadaas la caayo oo lagu gaal xukmiyo maahine wardi kale maba lahaba aygana marka waxa weyaan waa khudlaan dadku ilaahay raalli ka noqday in diin aad ka dhigatid in ayaga habeen iyo maalin laga hadlo waa yaab weeyaan marka ilaahay wuxuu yidhi asigoo dadka mu'miniinta ka hadlayo waladiina jaauu min bacdihim saxaabada gadaashood kuwa yimaadeen oo muslimiinta yaquuluuna waxay leeyihiin rabbana kfir lanaa ilaahu dembigeenna noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenana ilaahu dembigoodii dhaaf alladiina sabaquuna biliimaani dadka iimaanka nogala hormareen walaa tajcal ha yeelin fii quluubina qalbiyaasheennane gilan xiqdi ha u yeelin liladiina kuwii aan xiqdinno aamanuu ilaahay rumeeyeen rabbanaa innaka ra'uuf raxiim marka sidaasaa nala gudboon oo markan dadka iimaanka nooga hormaray inaan maantao dhan aan dambi dhaaf u weydiisanno ammaantooda ilaahay aan ugu dhowaano intaasaa waajibkeenna ah laakiin inaan inan dembigoodi raadinno waxayna qabanna aan dul saarno howl aan noola dirsaninna aan maanta dhan ku mashquulno taas waxa weeyaan waa khudlaan qofka qalbigiisa ilaahay uu meel xun ka aadiye marka nin baa waxaa layihi alimaamu maalik intuu u yimid iyo saxaabatu rasuulillaahi buu bilaabay inuu ka hadlo markaasaa waxaa layihi adiga ma ma waxaa tahay dadkii muhaajiriinta ahay maad kamid tahay baa layihi oo ilaahay ku yiri lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina أkhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana wayansuruuna allah markaasuu yihi maya ansaarti maad ka mid tahay oo wladiina ilaahay uu yiri wladiina jaauu min bacdihim wladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim qoladii layidhi maad ku jirtaa buuri maya buuri dadkii ansaarti iyo muhaajiriinta ka dambeey oo wladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabana kfir lana walikhwaana aladiina sabaquuna maad ku jirtaa buuri dadka saddexdaas maya buuri saddexdaas waxaanan islaam ah meesha ka tag buu yiri inaad ansaar tahay iyo inaad muhaajiriin inaad tahay in dadkii muslimiinta oo ka dambeeyo labadaas qadarinay oo ilaahay ugu dhawaanay jacaylkooda inaad tahay saddexdaas ayay muslimiinta u kala qaybsamaan buuri laakiin haddaadba adiga saxaabadiiba aad caynaysid ood ku gaal xukminaysi oo aanu ognahay qof muslima ninkii gaalay inuu asiga gaalku noqonayo ninkii abubakrin cumar gaale muxuu islaamku noqonaya wax la yaabla weeyaan marka walikhwaani aladiina sabaquuna biliimaan taas wa daacatu nabiyi baa waajibi fii qowlihi lagu adeeco laa tasubuu asxaabii ha caynina fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee low ana axadakum axadkiina anfaqa haduu bixiya mithla uxudin uxud wax lamid ah jabalka uxud buurta uxud wax lamid ah hadduu bixiyo dahaban oo dahab ah maa balaga magaar ma gaarayo mudda axadihim axadkooda mudkou bixiyay walaa nasiifahu walaa nisfahu haddii annaga aan bixino wax dahab oo buurta uxud la eg haddaan bixino ajirka aan ka helayna ma dhamo axad saxaabatu rasuulilahi hal mud hal suus ou bixiyey ajirka uu ka helay ma dhamo liannahu shaygii laysla bixinay waxay ku kala xiran tahay qofka ikhlaaskiisa iyo jacaylkiisa iyo nusratu lidiin illaahi wa difaacu can rasuulillaahi inta ikhlaaska ay u qabeen annaga intaas ma keli karno walidaalika qof labada qofood hal shay in isla bixiyaan ay dhici karto ajirkoodana malaayiin ay ku kala fog yihiin bixasabi maa waqara fi qalbi اliimaan walidaalika abu bakrin dadki wuxuu ugu fadli badiyey waxa waa biiimaanihi wa nusratihi lirasuuli اllahi sal اllahu alيh wasalam marka nebiga sidaasuu nagula hadlay nin haddaad aragtay saxaabatu rasuulillaahi fulaana gardarnay kanaa fidnada bixiyey kanaa haziimada uu soo dejiyey shaqo kale ninkaas aan lahayn waa nin macnaha aada u dareemaysa ilaahay inuu towbada iyo wanaagga uu garab marsiinay wayaqbaluuna way aqbalayaan ahlu sunna maa jaaa bihi lkitaabu wasunnatu kitaabkii sunnadu waxay la yimaadeen iyo walijmaacu min fadaa'ilihim wa maraatibihim iyo wuxuu ijmaaca ku yimid oo fadliga iyo darajaadka ay leeyihiin ah wa yufadiluuna waxay ay fadilayaan oo ay macnaha leeyihiin waa fadli badan yihiin man anfaqa ninkii bixiyo saxaabada ka mid eh min qabli اlfatxi maka intaan la furanin ka hor ama fatxigii macnaha xudaybiya labadabo wahwa sulxu اlxudaybiya buuri min qabli اlfatxi saxaabadii oo inta islaamka galeen xoolihii bixiyeen linusrati اlislaam u bixiyey waa ka fadli badan yahay oo waqaatala dagaalamay liiclaa'i kalimat illaahi calaa man bay ka fadilayaan anfaqa bixi min bacdu bacda fatxi maka bacda fatxi xudaybiya wa qaatala kadib dagaalay waa ka fadli badan yahay saxaabada naftigoodii aa kala darajo ah oo ma man aslama qabla اxudaybiya wa anfaqa almaala liiclaaika liajli اlislaam wa qaatala liiclaa'i kalimati اllaahi iyo dadkii kale waa kala fadli badan yihiin uri ilaahay baaba saas yiri laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kula wacada allahu اlxusnaa laakiin kulligood isku soo duuduub kulligood ahlu janno waa buu ilaah yiri wanaag bay leeyihiin marka wanaaga waa wada leeyihiin waana kala sii fadli badyihin ambiyadaaba kala fadli badanoo tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ilaahay uu yidhi wa yuqadimuuna almuhaajiriina cala alansaar ahlu sunna waljamaaca muhaajiriintay fadilayaan ansaartay ka fadilayaan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi maxaa yeelay muhaajiriinta laba sifay leeyihiin waxa weeyaan dalkoodii iyo xoolahoodii bay ka tageen liajli illaahi nebigana way u gargaareen baynamaa ansaarta waxay gaar u leeyihiin nusratu nabiy bay ayaga leeyihiin laakiin hijradiyaa la dheeryahay marka nusrada waa ka siman yihiin muhaajiriintii ansaarta mid kastaba nusratu rasuuli illaahi waa ilaahi kelimatlah ka siman yihin laakiin ansaarta waxaa la dheeraaday hijradii walidaalika nabiga wuxuu uri lowla alhijratu lakuntu mra'a min alansaar hijradaas aan ilaalinaya awgeed iyo fadligeeda ay leedahay mooye ansaartaa baan isku dari lahay buu uri nabiga caleyh salaatu wasalaam marka sidaasaa saxaabatu rasuuli lahi lagu yaqaana inta kale waan dhamaystiri doonaa wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina muxamadi w aalihi w